بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وعلى ما سبتك لما نسأل وحدك يا لطيف ربي الصلاة والسلام يا كريم الحكاية السابعة عشرة بعد المئة sheekadii boqol iyo toban iyo todobaad can الsheikh abi hamza alkhurasani radi allahu taala canhu intaa ninkan waa nafacna biculuum macaarif abi hamzan tarjumadiis kastoo waxaan ka taawano si caadada noo ahaa jiray si waxaa eh, la dhahay asalkiisa waxa waaye naysabur degmada deg degmada balqabaad may layihaha macasla shaaci waya la dhahay bakdad mashaa'ikdeedi dadkii oo la wakti ahaa waaye imaam junayd radi alla saydi junayd radi tacaala canhu dadkaasati waaye waxaas madasafray aan lahay abu hamzaha maca abi turaabin naqshabi asa safray i abu saciid alkharaas ma taqaanin ninka uu fadwo badan mashaaikhdo ahaa uu diin badan uu maxalaal marasha badan waxaas dhintay sanada markii ahayd saddex boqol iyo sagaalkii imaam axmed imaam axmed bin hambal radi allahu tacaala canhu wuxuu ahaayaa layihi hadii mas'alo oo kusoo dariyo oo oo tasawufka ku tacaluqsan hadii kahor timaad yaqulu waxaas dhahi jiri ninkaanas u dhahaaye abi xamdat alkharasaani as u dhahaaye ma taqulu fi hadihi mas'ala ya sufi mas'aladan maxaad ka leedahay wakana yaqulu waxaas dhahi jiray bakitu abi xamza waay waxaas dhahi jiray bakitu muxriman fi cibaadati fi cabaatin calgo an an muxrim ku ahaay waxaan safraaya dhahay kun farsa kun sana kastoo muxrim la tahay kula marka mar alla markaan halaaloobo markoo kala haddana cumri kala xiraa asdahay sanayaal badan an saas an yeeli jirayaas radi allahu taala anhu ninkan waana wasoo sheeg mana shibli saxaabada hada sheekadana aan ku socono waxaas tahay abu abu sheekh imaam abu hamza xajajtu sanata min asiniina sanaho sanayaalka kamidaan hajiyey fa baynamaa ana hamshi anaa socohaay waqactu fi beyna ceelaan ku dhacayaa tahay fanaasacadnii waxaa ila ila doodi nafsadi nafsi nafsadeyda ila dooday waa ijiidantay istakiitu anoo oo magan galin uweydisahaayo faqultu waaa waaa nafsadeyda kastoo ila dood maxaa ilaah gadis magan gelay camano waxaan dhahaysla la walah laa astadiif waxaas rabi markii hore inaan sad oo ukheliyo warka hadan usle nafsadiisa celi asojidant waaa markaasaan dhahayaas dhahay la walah laa astadiif kaf oo ilahay ahayn manaha ma magangelahay fama statama hada alkaatir maba magangelib mwedisayaas dhahay oo kusabraa amiaasra fama statama hada alkaatir kaatirkani kuskusoo dhacay onan dad magan geliyo weydisanin ma noqonin xataa mara bira'si lbiri rajulaani alkii oo usku dhacay waxaa soo maray lama nin qaala axaduhumaa lamada nin midkooda lilaar kan kalaasu dhahay tacaal kaale imaaw xataa nasuda ra'sa hadihi lbir ceelkaan yani afkiisiyaan dabooleynaaye kaale lianlaa yaqaca fiiha axad qof asku dhacin ahaan adiga si dhaacday ka tahay ninkaan waa kudax jiraa faatoo bikasabin ayla wabaariyatin manaha geed geedka oo bakoorta oo laga suubifaansamay dhahan waxaasa ula iyo wax baariya wax lagu qoraaya umaleynahay nasiyahay baariya asalka baraa laga keeni baraa qorida waay marka wax qoraaya laazima ninka oo waxaa suubiha waa is waa ubaaha karaa wasaduraasbiri fatamasuul e kanoo baansilamno gudihiis eberka e waano kasabmiyaamh a baariyatin wasaduu ra'sa lbiri waa dawooleen ceelkii afkiis fatamasuhu sidii ay ay kuxireen meha dhanba meel oo ceel ahaajin camal ay ka dhigeen fahamamtu waxaan qey waxaa abu xamza waxaa radi allahu taala canhu waxaan hamiye asdhahay asiixa markii hore istigaasa dimeno hadda xaal kalaa imid be ceelsiyaab nuxeribe waxaan hamiya sidaa inaan qaylayo uma kabacdigaas qultu fi nafsi nafsadeydan ka dhahaya wallahi laa asixu sidii camal khatirkii camal ah, o nafsa iskhilaaf adcuu waxaan wacaa man huwa aqrabu minhumaa lamadoodi macbudki oo xaggoodi kadhawaay aan wacaha anu i kadhawaay aan wacahaa aniga xaggee ilahay eh, ilahan waa mana wasakata waa aamusay shubx iska dhahay kasi eh, fa baynama ana bacda saacatin ilahaasaan tuuga waay macnaha oo i macbudki ah, oo oo oo xaggoodi oo i idhawaay oo ilaha ilahay idhawaay xaggoodi wasakata fa baynama ana bacda saacatin waa iska aamusi wasakatu asa waa aamusay fabaynama ana bacda saacatin ano saac bacda saac laga joogo id bishayna aan la kulmiyaas dhahay jaa yimid wakashafa can rasi lbeyt yaas feere as as furi yaas dhahay caalkii afkiisas furi waadlaa rijlow lugaaso lalmin wakaanahu soo yaqulu idhahaaya camal tacallaq bi iyu soo dheg fi hamhamatin minhu cod as bixiy o cod waa cod as bixiy hamhama ana waxa shay dunya ah waayo no kuntu aarifu minhu dalik waa kakasaayo lakin codka astihaay waa camalaas asoo idhahaay camalaas an iusoo dheg soo qabo fatacalaqtu bi waa qabti fakrajanii waa isoo bixiyey faidan huwa sabcun dugaagaas ahay famara waa maray wahatafa bi waa maray markaas fahataf bi hatifun hatifa isoo qeyliyey waxaa lii qeyla ya aba xamza abaa xamzo alaysa haadaa axsan ko kan koo wanaag badan ma ahaanino kaatirkii horka u dhacaayo oo istikaasada oo damacdi iyo marna ad damacdi inad qaylisid saani maka fiicno ah. najaynaaka min atalaf bitalaf eh, eh, talaf talaf halaagiyaan kaa korini wax oo halaag keenaan ku korini sabuuc dadaas cunaa mabkaa eh, halaagii ah, famasheytu kaasas dhahay waana fuul abyaadaan oo dhahaayo adina sheekadaan yaawen leedahay baaba dhacda camal ay egtahay no marki uftiga isma khalawaayaalka asgali waxaa kamid nahay ismaxatan meel oo iska god loo degaayo camal ay leedahay ani saas maxusuusta waa tagi lak qabdaya measan kukhilweyayaas dhahay waxyaal badan umuur badan alitusiyaas yani buur buur usoohulcayo dad saam soohulcaayo waxyaala badan oo liwaax dugaag manali kenya tahay wa way way dhidhinac soxaayana tahay waa adkeysahay tahay manaa waa iska adkeysahay macabsanina tahay waa kusabraaya tahay waxyaala oo nafsada oo jacalna waa lakeena tahay na waxaala hata aa kusoo baxaayana tahay adaa lagu imtixaan imtixaan waa mugtahay hataa guriga adeerkeyga hataa mili ogeynaa dhaay qabsoodi lan kuimnas dhaay ismaalin saas eh, eh, meehaasaan caadi macmuuras ahay noqsiga waa khilaafadiibe eh, arrintaana dhacday asdahay kaal badanaan kusiyasaa duqaa wax hulcaayo wax kiin cabsada ama la cabsi keliyahay kisku cabsa waay la arki oo yaqiin oo xoog leh oo ilaahay soomaneed la arki si daran a lusuusiye dadki yaab haddana ala bilaab afdaa nuuri shumeynta waxaa sixad aba isuya shubna aayas waxa u dhawaada qayli u dhawaada qaylaha isceliya sida yani wixii waa waa waa la niigo meel yar kubalaana marka aniga ilahan u qayliya sujuudan u dhacaya ilahan tawasul waa tuur waa qaali yani waa walifur waa soo baxaya marka muraadkaada waa gaarka baxa laya saasay ti aan uu soo baxay bis waa ku dhamaada ala khalwada hataa waaa halihiis ah uu talagali ma dhameyrsin waa meelaha khilaa khilaabaadka ilaa afartan beer waaa saal raba jirno intaas dhan wax ilaahay hagiis ka socdo a ah, saddex sa beeryaas ku jiro sa markaas saasay waay marka waxawaaye ninki ilaah yaqiin oo si wax kacabsi male waxa amal waayo manaha arintii oo adhawaan keeni doonaa waxa amal waayo no cilmigu bixaali yafimisa-aali oo nabi ibrahim luridaay dadka jibriila usoo dhacay no dhibaatadaana wax makaa qawaa astamaya ama ilayka falaa asaayo ilaahay tuuga asaayo ilahay tug inas dhaha kafir yani waxaas dhaha cilm bixaali ifin su-aal ilahay ogaasha isfog yahay su-aasheeda waa usaakafiyan su-aalaas ismi ogo astahay e sidii ha ilahay bardan salaam asuuqi hadda marka ninkaan saasaa ka dhacday fama waa isku dhow yahay macnaha xaakimkiisi fama shaik waa socdi as aqul dhaxaayo nahani hayaayi minka an akshifa ita ma dhigan alhawan wa jira hawa masiha ita ma dhigan kulligii mano alhawa nusu lehaya arki nahani hayaayi minka an akshifa alhawa waagnaytani bilfahmi minka can lkashf talataf tala talataftu fi amri تلطفت في أمري فأبديت شاهدي إلى غائبي ولطفي يدرك باللطف تراأيت لي بالغيب حتى كأنما تبشرني بالغيب أنك في الكف أراني نص كلمة أراك وبي من هيبتي لك وحشة فتونسني بلطف منك وبالعطف وتحيي محبا أنت في الحب حذفه وذا عجب كون الحياة حياتي مع الحذف شعرت أنا ستريني كان ashcaarta inaan fisano isku dayana lakin maana oo daqiiikaa ku jiraa oo ninkii oo dadka tirayaan iyaga ahel imata wa unufka nikalana jiraa unufka luqada len wixii luqada eh ahle tay aan fisirayna macna oo macnaha gudo gala bacdigiisa ma gaari karno xaqiiqada saas waaye ilahay hadhow inaa waxaan kalajeyna inaan baro si waa dadaala lakin luqa ahaan wii olajeedar miyaa ku jiro maaa qaarkii kasto Eh, yani iskaal camala e iga soo galooyaan oo macnihiisi eh, sifiam iga e baxsan mahani hayaa-i minka laas u asbaha waaa sariga aniga anka xagaada anka sarigahay waxaas iga reebi an akshifa alkitaa dilidaa dawoolka naamseedo ya sarigaa iga reebi sirta oo axyaalim yahay amase an akshifa alhawaa cishqiga ahaya maxabada inaan seedo sariig adiga ankaas sariigahaya ireeb asa wa aknaytani waxaa igu deeqdi bilfahmi ninka xaggaada inaan kafahmo ad igu deeqdi as tahay kashfi mina kashfiga yani xijaabka qaadi yani waxaa iga deeqi as fahmid oo xaggaadi an aan kafahmi tala talatafta fi amri amarkey wa dhimris faabdaytu shaahidii ilaa gaa'ibiya u daahiriyey faabdate faabdatena waan aki karaa inaad kawado faabdate shaahidkeyga gaaibkeyga aan zaahiriye amase aad udaahirisi walutfu tawfiiqda iyo dhowrida yudraku bilutfi lutfiga loo loo loo haleelaa aloo soo gaartaa eh, hadda eh, macnaha wax shaahid liraa wax gaaib ra waxawaaye oo sufida isticmaalaan shaahid right macnas kale leeyahay actooda sinki luqada maayn kan oo luqada maayn shaahid waxaa dhahaa suufiyada agtoodii wixii qalbiga insaanka kuxaadirsan oo xuskiisi ku badan aa dhahaa oo hadda usiga waxawaaye waaa kugaalib naqday ilaahi xaqa ayaa kugaalib naqday marka yani shaahidka camal waxaa dhahaa shaahidu xaq hadii xaqa ku qaali maqdo shaahid xaq ala sidii mea camal waay shaahid usii hadda sheegaayo waay ilaahay yani qalbigiis kuxaadirta xaadirka ilahay so aan ku daahiriyasa daahidke ama shaahid yaal kalena waa jiraa shaahidu cilmina jiraa hadii oo hadii usii ka qaali maqdo cilmiga shaahid lwajdi maxabada waa jiraa shaahidkeedi hadii oo maxabada ka qaali maqato shaahid yaalka saddexdaasa ukala baxa kani hadda waxawaay shaahid xaq la xaq ah manaa ilahayna sujeedin alkiis bini aadam dhan majirin gaaibkaya u nafsi gaaibka waxa waaye axwaal lkalqi wixii dureeraay ugaashadiis qalbigiis iska maqan yahay waaye hataa nafsadiis iska maqan yahay gaaibka saasa ay dhahaan waxyaalaha oo ilaahay xaqiis uu imaahayo oo axwaasha ee maarata darteedi dadka dhan maarkaa waa ka maqan yahay usna waa iska maqan yahay gaaib yani gaaib waa iska ahaa marki oo ilaahay waalidka xaggiis ahaahaada okso oo waxyaalaha axwaasha soo arooraan ki weyn os aad weyn oo tagaalib naqbaan waayo kaste marka ninkaas camal xaqa aad ilaahayaas ula xaadir yahay laakin nafsadiis iyo khalqiga waa ka maqan yahay kaste sidii qisadii waxwaaya dhahay oo naagii oo gacmaha googooyaan markin humus jamaalkiis ay arkeene haddii jamaal yuusuf ala dhahay saan oo kale ay naqti inaa liskugu googooyo oo oo dhog ishalmaamaan se waa anwaar ljalaal dadka arkaayan oo markay arkaayaan eybada afka ukeenayso maqnaan waa kasii wen yahay way mano manaa faabdate shaahidi ilaa gaaib ama faabdate waaadaahir shaahidke ilaa gaaibya walutfuna lutfi waxaa dhaha tawfiiq iyo dhoorin tawfiiq iyo isma yudraku bilutfi taraacayta li bilgeyb xaalada o on on on eybka waay zeyd wixii nagama khalaaf lahaa xaaladaas waa waa isoo daahirti hataa kaanama adoo tubashiruni ilah sulka daaw in bishaarays bilgaybi anaka fi horta anaka adigi fi lkafi adi yani ani nicmaa ku sugan tahay nasiha waa dhacinaan yani saas ga gacan ilaahay manoo nisbey karo kaf oo maana nicmana waa iska jira qur-aanka waxyaalahaas waxaa loo isticmaalay eyb ahaana igu bishaareysa waaa igu bishaareysa inaka filkafi ad kusugan tahay inaka makudhigan anaka waay urani waxaan is arkooya ad dhahay amas araak waxaan ku arkaa macbuda wabi min haybati laka washata anoo cidlo oo oo haybadi haybadeed adi an kaa cabsahaayo cabsi an kaa cabsahaayo dartiisi waaa waxaan isku arkooya amas waxaan ku arkooya wixii aniga oo oo cidloomi aan ku arkooya as tahay ama isku arkooya as tahay wabi anigoo waxshatun ihaayo itloosho min haybati cabsiga adi kaa cabsihaay ahaan tu nasin waay wehlisa wehliesa as dhahay bilutfi tawfiiqdi aan soo sheegnay minka xaggaadaadi o bilcadfi o dhimrin kasi watuxyi waad nooleesaa as muxiban nin oo muxibe eh, anta fi lxubi xadfu adiga xubiga oo ad adsaa adiga tahay adiga dadtaa u dhintay asoo noolaysa ad waa usiga xikaayadii ku dhacday camal waa inu tilmaamaya wadaa cajabun waas dhahay yaab waxaa le takunu lxayaati noolashada maca alxadfi dhimasha macigeeda ay tahay waxa dadka oo ugaar tahay oo dilaay oo kafokeynla lo asku ah, fok ad fokin xikma oo weyn aan ku jiraa oo ilahi xaggiisa oo ninkaan la tuso wasiati ljawaabu waxaa imaan doona as sheekh kitaabka alifi fi lkhatima kitaabka khatima asliyahay waa kasoo hadal mqadamada ya an inkaari man ankara hadi xikaaya ninkasaki inkireen xikaayada oo wax ka sheegeen waa ashbah insha allah kaaseti yani inkiridooda waa ka jawaabi doonaa aakirka laga hadlaa maanaa ninkaan waxaamala kuhawaaya ninkaan nafsi tahluuka geliye waay adi iswaxa lahay maa ah, ah, ah, xikaaya ana inkiraayan wa sharciga kaw ma aha ninkas dhibaat ku dhac waa sas camal eh, isaga marki meesha aan soo gaarno aan isla arki doonaa alxikaaya alxikaayat ahaminata cashar xikaayadii taman isideedaad boqol iyo tan iyo sideedaad ruwiya an an ibrahim bin adham radia allahu tacaala canhu wanafacana biculumihi waasraarihi waxaa la sheegay kana yacmalu fi lxasaad meel beer oo la shifaayad ka shaqeeyahayn o yaxfad lfasatin beerahan waa ilaalihay baarti acmalaska ahaay e fajaءa yawma jundiyuna uhimid nin ciidan oo dalaba min nin oo askariya uhimid fadalhu min an yuctiyahu shay min faaki waxaa iska dalbay shay oo beertaas fawaakideed oo usayka mas-uulka ee maaragtay oo ilaaladeeda oo oo ujro ku qaadahoyo shay kamid a fawaakideeda inaad wax ka siiyaas aska dalbay faaba an yuctira waa u diiday inaad siiyo faqalaba aljundiyu sawtu karbaaskiisa soo gadista wadaraba raso madaxad ka garaaca ibrahim sayidi ibrahim markaas fatactaa lahu ibrahim rasuhu madaxaas hoos ge وaqal idrib ra'san madax tun as tahay madax gala dhaala maacas allah oo dheeraada intiis ilaahay ku caaziya caza khaalib ah wajala weynaaye tun as dhahay si wadku si garaac marka falamaa carafahu ninkii jundiya askari markiis ogaaday inaas ibrahim adham as bin adham اعtadar ilay waaw cudri wa wa wa waw cudur daari garaali ahaa waa nin kumaleehin faqala ibrahim saydi ibrahim waxaas iri in ara's aladi yaxtaaju ila lictidaal madaxi oo ubaana in lao cudur daaro taraktu bibalk balka sutayas dhahay maqal radiallahu canhu haddana waxaas dhaal dhahay nin ilaa aas udhahay oo dawaaf ku jiro elam ogaaw nin ninaas arkin oo dawaaf kas arki saydi ibrahim arkaa waxaas udhahay elam ogaaw anaka adiga laa tanaalu magaaraysid darajat saalixiin saalixiin darajadoodi hataa tajuuzu sita saddex buur inaad dhaaf ad gudubtid ilaa adka gudubtid ulahaa saddexdaas buur oo raw ina gudbu kan hore waxawaaya sidaa tukliku waxaadna xiraysaa baaba nicma nicmada inideedi xer nicmada ilahay kusiiy inideedi wataftaxu baaba shida shidada baabkeeda furo wathaniya tukliku waxaad xiraysaa akhabadalamaad waxaa xiraysaa baab alciz ciziga irideeda xer wataftux baab dul dulliga baabkeeda fur wataalidka saddexaad tugliqu baab araaxa raaxada baabkeedi xer wataftux baab aljuhdi jadaal baabkeedi furo ka afaraad akabada afaraad tugliqu baab anoom hurdada irideeda waa xiray wataftaxu baab asahar safarka irideedii aad furaysaa walkhamis tan shanaad tugliqu baab alghinaa eh, hinaha hinanimada baabkeeda fureysa ahre wataftax baab alfaqr faqiirnimada idideeda furaysa wasaadis caqabada lahaad waxawaayaas dhahay tugliqu baab alamal duulada idideedi oo aad xereysa wataftax waxaa furey baab alisticdaad lilmowt mowtka loo loo loo diyaar garoobo idideedi ad fureysa waanshaduu marka waxay ku inshaadeen bacd bacd alcaarifiin waxay dhaheen ina lilahi cibaada futanaa falaqu dunya wakafu lfitana nadaruu fiha falama carifuu falama carafuu anaha laysat lixayin watana jacaluuha lujatan waاtakaduu saalix alacmaali fiha sufuna ina lilahi ilahi waxaa usugnaaday cibaadan adooman oo fudanaa dhug leh falaqu dunya addunyada waa fureen sinaag la furaayo camal ay ufureen wa ka waa iska dheereeyeen adduunka dhan aakhira ujeesteen wakaafu waxay ka cabsadeen fitana fitanta oo fiigeeda ahaadi ay ka cabsadeen adduunyada dhan ay dhalaaqeen nadaruu fiiha waa fiiriyeen adduunka falamaa markii carafuu ay ogaadeen anahaa idi laysa bixayin wadana af nool wadan inay unoqoheyni jacaluuha adduunyada waxay ka dhigteen be lujadan bad ka dhigteen waitakaduu waxay ka yeesheen saalixa alacmaali acmaalka susuuban fiha badaas figeeda sufadan doont doontii oo badaas ay gudbi lahayen aakhira ay utegi lahayen camal subanay ka yeesheen saas hadaladaa asuli aa loo keenay ina lilahi cibaadan futanaaya ilaahay u sugnaaday adooman dhug leh talaqu dunyaa addunya la fureen oo waqaafu ka cabsadeen alfitana talaqu dunyaa da macnaha oo adduunka zaahidyaa loo wadaa oo shanigeedi inaa isku mashhuuliyaan ka tageen wakaafuu haddana ay ka cabsadeen alfitana fitanyaalka oo ka dhalahaayo inaa adduunka la isku shugliyo inaa adduunka la dheeh galo masalan maal jeceel imada eh, maalka adduunyada aad loo jeclaado maalka la kulmiyo soo loo aaweeleynin xalaalnimadiisii inalu bakiil naqdo camal fitantii waayno oo xaqii waajibka ahaa laga reebo dadka la siinin kibir xusi camal weyneyso waxyaalahaasayt marasi dhan ay ka cabsadeen adduunyada hadii ay ay dhawaadaan inaa taas ay dhaxal siiyeyso nadaruu fiiha adduunyadii cayn basiirada qalbiga isheedii ay ku fiiriyeen waxay eh, waxay ogaadeen marka inaa dhaksi zuuleyso oo eh, guureyso oo ay guureyso ay ogaadeen falamaa markii caraf ay ogaadeen anahaa laysat lixayin wadana kasi tafsirada ay ku ogaadeen anahaa idin laysat ay ahayn <clears throat> lixayin ning wadanan wadan ay u ahayn jacaluu <clears throat> jacaluu oo macnaha ay arkeen waaye xaal ahaan duuf ahaan arkeen maana e, addunya e, nin kasta waa inay daaru zawaal ay e tahay daar guur guura ay tahay way okay haqaf kasto laakin dadka aflaa la geliya basirada kaxijaaweynin marka iyagoo og ay addunyana macaanteeda ilaahayaan xaqiiqadan og jacluha waxay ka yeeleen lujatan bad watakaduu waxay ka yeesheen saal marka suban fiya suban doomankii ay ka yeesheen xadiidka <coughs> imaama waxaa kusuganaa dhahay camalka suuban <coughs> waa ninka usaa kuraaco lahay si ilaahay waa yawma naxshuru mutaqiina ila araxmani wafdan ukoo guuta fardeehaayaan oo wafdi camal socdaan a ah ilahay iska kulmiyaa maldhayno <coughs> camalka xuna usiga saacadkiisa iskoraa camalka xun adas ku koraa kas ilahay hum yaxmiluuna hawsaarahum calaa duhuurihim mnahino ilahay igoo hawsaartoodii dushoodii ku ximbaarsan Eh marka macnahaan camal waxaa aad ucabiri imaam xajaaj allah yalaat nadra waa kujirta marka inu hadalyaaka bilaawaayo addunyado yani xasirantahay waxaalaasi wax badanaas sheegay fabi dunya daniya xawaadituhaa xawaadituhaa kasira waashatuhaa kasira wamudatuhaa kasira kasi fabi dunya daniya xawaadituhaa kasira aishuhaa xaqira aishatuhaa hasira waay toogaawon mudatuhaa eh, kasira mudadeedin wayan mudatuhaa kasira matahay fi dunya daniya xawaadituhaa eh, kasira waaishatuhaa xaqirat xaqiran waay aishadeedi amudatuhaana kasira waa gaawan taha wax fiican wax badana kasheeye fatuuba uma duuba liman minhaa taxadar askay hadana waxaa allaanta jan usugnaaday ninki adduunyana kadigtoonaaday fatuuba uma duuba liman minhaa taxadar watalaqaa oo furo wafi taacati araxmani shama oo ilaahay raxma aha daacadiis amjeed kaas allaanta jan usugnaaday walaa yaxrush caleyha asladan mutadaala adunka siwa acmal basira basiradis kadhin dhawaaay fainaha laa tacmal absar lakin tacmal qulub lati sudur ilahi msinano wa walaa yaxrush caleyha hasala mutadaala adunka qalbi masiyo siwa camal basira cadimu lcaqli wa caqli la law kana yacqil hadis wax garad ahaalaay kana afka oo fikr badanaas aalaay yufakir fi fanaaha ina fikri lahay wafi kasra dacnaaha ina shikrideedi badanta wafi khilad hinaaha deereedan ina yar tahay kaas fikri lahaay kas saasaas xakaayadanan ku dareynaya alxakaayat taasa cashar bacd almia boqol iyo tamiyo sagaal boqol iyo tamiyo sagaal xikaayadii bukdiisa halaad an cabdillahi bin mubaarak waxaa laga wariyey cabdullahi bin mubaarak horka waxyar aan ka sheegno awala horta imaam oo xaafid oo qudwa lagu daydo sheikhlislaam waaye zamankiisa caalimkiisas ahaay casrigiisa minkii imaamka ahaas ahaay abu cabduraxman kunyadiis waa cabdullahi bin mubaarak alxandali waxaas aas dadki boqol tamisiyada hijriyada waxaa dhintay boqol iyo sideed iyo ko hijriya dhintay marka qaala alcabaas bin muscab waxaa dhahay jamca cabdullahi alxadiidas kulmis fiq carabiya luqada carab dhan wixii kusaabsan naxwi sarfi kule wa ayaam annaas dadka ayaam taariikhda waay no ishijaaada saqaada tijaara e, e, maxaba cinda firaq dadka firaqyaalka dhan waa jeclaayeen an akwali waxaa kamid ah walahi waxyaala iskufoole naxnu ilaa qalilin min aladab anagaa nahay adab yar an axwaju u baha badnaa mina xaggaaya ilaa katir cilmi badan waxaan u baha badanaas dahay adab yar adabka muhiim waaa eedan waxaas dahay man tahawana bilaadaab mikii fududeesta aadaabta cuukid bixirmaan suna sunada nabiga inaa laga xarib oo laga xaribha alcikawa cuquba ahana loo yela sunanta mala imaan karo minki aadaabta haleeyo waman tahawan bisuna nabiga sun halkas minki fududaystan cuuqiba waxaa lu cikaaba bixirmaani lfaraid suna leewaay waa oo fududaysahay faraaidki inaas kataga hado alu cikaaba waman tahawana bixurma bixir eh, eh, ninki fududaysto faraaishana uqibat bixirmaan lmacrifa macrifa ma gaarayo ninkaas ilahay akoonta ilaahay waa ku yaraahaa alaas wax wax ka dhahay qaala waxaas dhahay alimaam cabdallah bin cabdullah bin mubaarak kunt bimakaan ahay waqad laxiqa naasu kacduna ku dhacay aasoo haleelay awaar bas amara imsaatu canhum madarkii oo hagoo aka go-ay waxaa daaimi madarkii yani waa ka cashoomi xaggooda mudda dheer fakaraja naasu dadkii waa ubaxeen yastasquna ay waraab dalbaayeen fi masjid alxaraam masjid alxaraamka ayagoo ku waraab dalbaayeen ay ubaaheen walam yabqa ahadun aafad ma baaqi ahaanin nasigaa walkibaar dadka yayo dadka waaweyn alifraac wakuntu fi naas aan ku dhex jiray mima yali oo joogeen baabariisheba meelleexigo kajoog an kamid idan bicabdin aswad haduu mado man ku arkaas ad aqbalo oo so socdo waxaa leeyahy ad ataa kayshi e, lama oo go soo wato lama gobol oo go e. oo kakan go kakanka waayo oo kad dazara bicdima halko hoosgudka camala suxaati waalkal aakhar aakhar kane koon garabkaas ad saarti faintahaa ilaa mawdicin kafiin meel oo qarsoon aas aas ku dhamaadi shariis bixdaayo hortadee fasamictu waxaa maqlay hataa yaqul meelaas kuganbadino marki soo socde waa joogsani meelaasas ku heri marka fasamictu waxaan arkay yaqul meelaas aas dadka iskugu qariy fasamictu yaqul usoo dhahaayaan arkaas laa ilaahi qad aklaqat ilwujuh wujuyaalka waxaa yani duub e ka dhigay kasrat dunuub dunuubta ama dunuubta badnaashadeedi a wujuhdii hadduu ah, fadhiyo mana maro oo duug marki camal no duug makasino duug saas wamasaawi lacmaal camalyaalkood xun ah duug fadhiyo wajiyaalkoodii ahle macnaa wakad manacadnaa waxay naga reebtay dunuubtaas badnaashadeedi kayfa samaa roob samada roobki roobkeed lituadiba alkhaliqata bidaal dadka inaad ku edbisid ahaan roobkaasi eh, yani goosashadii asaluk waxaan ku su-aalaa ya xaliiman da anaatin eh, asin ah, ya xaliiman alihii dulqaadka badnaayo da anaatin oo dhib ninta ahaa ya man laa yacrifu cibaadahu minhu ila ljamiil macbuudkii oo adoomkiis xagiis ay kakaseenin ilaa wax fiican maahine wax kale ay ka barin ilaa wax fiican maahine hadda waxaan ku su-aalaha taskihum saaca hada saaca haddaan la joogi inaa waraabis falam yazal yaqula usoo ah, usoo eh, eh, kama zuni asaaca asaaca asaaca so leeyahay xata stawat isama samadii waa ekaatay bilgaan hoogaantii yaa ku ekaatay waaqbala almadaru ini waa yimid min kuli makaanin meel kasto wajalasa makaanahu asaiis cunugii meeshii yusabixu istibsaayo waakadtu waxaan gudo galay abkii aan oohaayo falamaa qaamku markaas joogsaday istabactu waraaca tacaruftumoodo ilaa anka ogaada meeshiisii faji'tu ila lfudayl bin ciyaad anuu imid radia allahu tacaala canhu faqaala lii waxaas ii dhahay mali maxaa lahaanta lahaanti ahaada araaka an ku arkaay kaifa adood sirangeesan fudayl a layaha fudayl bin ciyaad kaasu dhahaa cabdullahi bin bin lmubaarak wakti waayo lama imaam waaweynay ahaayeen kultu waxaa u dhahay sabaqanaa ilayhi gayrunaa seera galin ano la hormari as anaga ijaabo badan yaasa fatawallahu dunama waxaas weli ka yeeshi aslahi anug kasokomaaya aslahi weli ka yeeshay wamaa daka aslahi fubayl maxaa waxaa sheegay faktastu aleyhi lqisas qisadiya un sheegay isac waa qili wasakata waa aamus waqaala way xaka ya ibn lmubaarak hala gaadayo ibn mubaarak o kalim oo taraxum ahaa loo dhacaayo waay lakin caadadoodaa taasay carabta halaag oo wax eh maloowado hudni ilayhi iwad xagis gey ultu khadaaka lwaktu wakti cariiri waan dhahay wasaabcatu an shani anaa kusoo baaraa shanigiis falamaa kaana min alwat markii maalintii kala la gaari salaytu lkadaa suwaadian salaad suwaxa dugtay wakarajtu waxaan u baxay uriid lmon moodhiis joogi aan doonaayo faidan bisheekin cala albaab waxaa arkasa nin duk oo irid joog had basada oo loo fidiyey wajaalis oo wax loo fidiyey oona fadhiyo falama raani carafani waa ikasi waqaala aslan marxaban bika ya aba cabdiraحman aba cabdiraحman soo dhawaw cabdullah bin baalagaa loo dhahaa ma xaajatuka dantaadi maxaa waaye faqultu la waaan dhahay aslan ixtajtu baahdi ilaa gulaamin aswad adoon oo madow faqaala nacam cindi cida ani wax badana aaya oo adooma faktar ayuhum shita koodi adoonta dooro markaasa hawaaqeyniha gulaam asday dukiyaala oo iridifadiy fakaraja gulaam jaldun cunug oo tawalaaso baxay faqaala hada mahmud lcaakiba kani ko caakibadis lamaadiyo ardaah laka adiga ku raali ahay faqultu laysa hada caadad kan maanka an jiriyaayo asday famaa zaala makazunin duki yukriju li bacda waaxidin halaasoo beecdan halkale asoo beecdan halkale xataa akraj li lgulaam almadkuur ilaa cununkii o adoonkii oo an arkaayan xaramka as ila soo bixiyo falama basurtu bi marki arkay badarad lahu aynaa indahe waxay uu soo deg degtay binadar inaan fiiriya uu soo deg degtay faqaala hada huwa kami qultu nacam ha asaga waay qaala waxaas dhahay laysa lii ilaa baycihi min sabiil kane beiis jid jid ma uhaayi inkaan gadi kari qultu waxaan dhahay as dhahay ibn mubaarak walima maxaad iu geli weys qaal waxaa hadda baraktu waan barakaystay bimawdicihi meeshiisi hadihi daar oo gurigaan figeedi mawdiciis waan barakaystay wadalika anahu laa yarzawni waxa waay sababtaas aan kuulayaas tahay anahu laa yarzawni shayan shay main saamiya tahay manaa minikey waa ku barakooya camladkooda noos kasi shay ma nuqsaamiyo wax ma igu baxo usin sababtiis waayo macnaha qultu e min ayna dacamoyn dadka oska kuutaahon guri qaala iktasibu waxaad ka kadsadaa min fadli e shariif awda oo oo la oo la oo ka ha a aw mano kaas nisfa daari kad qaataa nisbees oo aqal amase wax ka yar oo agsar fa uquutu kaas amase wax ka yar amase wax ka badan mis daana wakiyar mna marba sidii waayo suuqa hakumaa mukta saa uquubta uquubkiisi waa kaas uquubta xigaa qanacaas ku hawaa fain dacu fi yawmihi hadii maalintii wax ugadmo sidaasas ku moodaa wailaa tawaa dalika alyawm masla hadiskaas dooyaarkataa ninkaas sarta ku jir waxaas fahamsana ama maalintaas dhan waa khadsanaa hadii waxaas ku gadmi waa khadsanaa baya baayas ku joognaa waakbarani lgulmaan canhu waa ii sheegeen adoomanka kale oo isla joogeen omea joogeen way isha anahu waxay dhaheen laa yanaamu layla tawiil cawadi in badan zaman dheer mahurdaayo mahurdaayo cawa dheer mahurdaayo ala dhahay walaa yaktalit biaxadi min mana i kala masoo dhedhex galaayo adoomanka oo muhtama binafsihi nafsadiis waa kumurgaa wa wa wa waa umurgaa waqad axabahu qalbi yani qalbigii waa jeclaada ay wax ma maqalna am walaa yaktalit biaxadi minhum ano wahuwa muhtamu binafsihi sami oo nafsidiisa waqad axabahu qalbi hadda asay naftiisa kisada hadii fiirisa de tilmaankaas weydii maogtahay waxay u sheegeen waawaa daacawadii muurdaayaan in zaman dheer muurdaayo walaa yaqtarib bacdi minhum wahuwa mutamir binafsihi hadal camalaa kamaqal camal waayo oo ninka sheeka oo leeyahay adlooya camala sockiyahay nafsadiisa oo murgaa waqad axabahu qalbi asdooya ninkaasa dhagi karaa ika waqad aab axababnaahu camalay dhahi lahaayeen axaba qalbanaa camalay dhahi lahaayeen faqultu waxaan dhaayaasnaaye ansarifu ilaa sufyaan athawri aan aan naqahaa waida faqultu aan dhahay asdhahay ansarif ilaa sufyaan thori ilaa ha ansarif munaqahaa ilaa sufyaan thori wailaa fudayl bin ayaan bigayri qadaa'i xaajatin xaajadiis ana dhamaynin hadda ninka oo xikaayada sheegaayo cabdullah bin mubarak waay maano sax waaya ansarif ilaa sufmaan ma unaqahaa athori iyo fudayl bin cyaad usoo xaajade ano dhamaysanin xaajadooda an dhamaysanin an dhameyn faqaala ina mamshaaka cindii kabiir socodka adiisoo socota waa ila weyn yahay hudhu bima shita waxay rabtid ku qaado waasoo sawasoo dibci hadda sheeki laakin makuurin marka hore ina mamshaaka cindii kabiir socoshada iisoo socoti waa ila weyn yahay hudhu bima shita waxay rabtid ku qaado fashtaraytu waa iibsadey waakhadtu bi naxwa daari lfadil waxaan aan la imid dhahay daar bin ciyaad gurigiisaan ula imin famasheetu saacatan hal socday saacado kumaqaalni waaas inahay markin soo socni as dhaha hal saac kabacdi yaa mawlaaya as dhaayan as dhaha waxaan dhahay as dhahay labeg qaala waas dhahay laa takuli labeg labeg haydahin fain alcabda adoonka ola ola bian yurabiya mawlaahu sayidkiis inos os labeyk u dhaho qultu maa xaajatuka ya xabiibi waxaan aayaad dhahay adoonkiisu dhahaa xaajidaadi maxaa waaye xabiibkeygiyo haala waxaas dhahay anaa daciif lbadan aan ahay o korkiisi daciif laa utiiq lkidma kidmo ma awoodi karo inaan ku kidmay waqad kaana laka fi layli sacatun waxaa ku ficnaa laha inaad od dhiibsatid manaa waasi ahashaad ku heli lahayd waqad akraja ukrija ilay akraju ilayka waqad af ukriju ilayka waa ku soo bixi karaa ata man huwa ajladu minii oo iga tawar leh faqaala waxaan dhahay faqaala faqultu waxaan dhahay faqultu waxaan dhahay aku fiican men maamed adi faqultu ma ku dhigan faqaala dhigano idinka mano faqultu waa fiican faqultu waxaan dhahay la araani allahu tacaala astakdimuka waxaa dhahoya cabdullahi bin mubaarak ilaahay kas nin arko ama ku adeegsaayo si waamudoa inad adeegsaayo eh, ilaahay miyogaado aan ku adoo ku oge miy arkaas anoo ku adeegsaayo lakin waxaan dhahay eh, ashtari laka manzilan an ku iibihaa uzawijuka anaan ku daraa waakdumuka anaa binafsi anaa ku adeegaha dadka dadka oo caarifiinta oo ixtiraamkooda iyo silo adad qaadahay kasaayaan Eh, fabaka wa ooyi bukaan kasiiran in badana s ooyi faqultu waxaan dhahay maa yubkika maxaa ku oysiyaa qaala waxaas dhahay addoonkii anta lam tafcal bi hada taanay ma ii sameynin ilaa waxaad igu sameysi wakad ra-eyta waxaad aragtay bacda mutasiliti mutasilaati bilah tacaala waxyaalaha ilaahay anugu xariiraayo qaar kamid ah wax ka aragtay waxaa <laughs> ya maisameyn maisamey lahen as dhahay waxaa maisamey lahen laak waxawaaya as dhahay waxyaalaad iga aragtay oo aniga ilaah ood ka aragtay ilaahay xariirka ula leeyahay inaa sugan yahay wa ilaa haddii saasna jirin as dhahay inaa waxaad iga arkin sanam ikhtartani maxaa igu soo dooratay min bayni o ulaaika algilmaan adoomankaas anig anigoo daciifsan maxaa igu soo dooratay faqultu lahu waxaa un as laysa bi xaajatun ilaa hada anin waxyaalahaani xaaja uma leehi aan kudhahay faqal asa sa'altuka bilah ilaahan ku dhaariye ilaa abartani isheeg ilaa ilaa isheeg faqultu waaa biijaabati dacwatika dacwadaadi ajiibidiisii adaasu sheegno maalintii oo oo roobka la tugnay oo ilaahay tuugeysa aan kumaqlaay manaa dacwada kaaseti ya waxa an kusugiy dartiis faqaala li waxaad dhahay asibuka insha allahu tacaala waxaan ku maleeha asi dhahay as dhahay ilahi hadis idmo os doono rajulan saalixan aan ku maleeha as dhahay mansuba ina lilahi ilahay waxaa usugnaaday caza gaalib jala wela khiratan min kalki dad oo kalkiisa iska doortay laa yakshifu shanahum shanigoodi ma ilaa liman axaba min cibaadihi inkiis ilaahay jeclaad o addoom inkiis kamida la sufeeda walaa yadharu alayhim walaa yudhiru calayhim minku daahirihaa ilaa liman ibtadaa min khalqihi dadkii oo khalqigiis kamid ah usii karaadi naqday uma qaala waxaas dhahay talaa an takifa calaya daliila inaad oga jogsatid ma ra'yiheysaa fainahu kad bakiytu ma arkeysaa amase waxyarkood mila joogs kasta aa barino fa inii kad bakiyat calaya rakacaat min albaari xali rakacyaala idinsanaayo as dhahay hada manzilu fadil fudayl qarib manzilkii fadil wa fudaylan soo dhawna qaala laa haahuna uxib axabu ilay meana rabaa amar amar allahu caza wajal amr llahi ilaahay amarkiisi xada gaalib ahay wajal ilaa yuakar malo dib dhigo fadakala lmasjida asgalay fama zaala yusalii maka zuulin asdukahay hataa ataa calaa ma araada ilaa aska guto wixiis rawi dhan uma iltafata ilah waasomilsl qaala ya aba cabdiraحman hal min xaajatin xaaja maad leedahay qultu lima maxaa yeel maxaa jira qaala ini uriidu linsiraaf inaan naqdaan rabaa qultu ilaa ayna haal bis waay waa lasoo gabagaba ila laakhira n markaas xaaja dan ad leedahay maa faqultu laa tafcal dacni usaru bika yeelisaas idhaaf an ku farxee faqaawasa inamaa kanat adibu lxayaatu xayaatada waxay fiicneed xaytu kanat lmucaamalatu bayni wa baynu ani ilaahay mki mucaamalada no okay mucaamala ani ilaahay dhaxdaay maki aheed a xayaatada i fiicneed faama idaa atalacta calayha hadid aragti fasayadmaa caleyha gayruku yarkaadine waxaas waa arki doonaa asla wa warke waa fida walaa xaajata li aniga kaasna danteeya ma aha uma qara liwajhi wujujia su dhacay fajacala yaqul waxaas dhahay ilaahay ikbadnii asaaca asaaca ilaahayo hadda ikablo fadanawtu minhu waa ka dhawaaday faida huwa qad maat waaba dhintay wallahi asdhahay maa dakartuhu qad ma xasuusanin weligeey asdhahay ilaa faal cusnaysiiraayne wa udheeraaya tahay wasakorat dunya fian addunyada dhana ishe wa ku yaraahaysya tahay kisu xasuusta radia allahu tacaala canhu nafacana bihi qultu wa fi amhaalihi aqul ninkaanoo kale dadkace ya waaan waxaan ku dhahaa adaay ninka oo kitaabka alifyaa dhahooya ya waxaan dhahaa addaay cabiid mawlaahum tacaala wagayruhum تحبيز الهواء بين الفريقين كالثرى وعلو الثريا في ارتفاع مقامهم بهم يدفع الله البلايا عن الوراء عبيد لمولاهم مولى هودي سيد كودي مالك هودي خالق هودي اي الضومن تعالى شأن يذكر آية وغيرهم ايك غير كودي dadkaan dadkii ahayn dadka kale cabiid lhawa hawada oo nafsadoodii ay raacayaan bayn alfariqeyn lamada qolo dadka oo ilaahay adoomanku ah iyo hawada dadka adoomanku ah kasaraa i waculwi furaya oo kala ka ay yihiin alahay dhulka iyo xidig oo turaya la lahlaha oo furay liraha furayntiis intii kala dhexeeyay kalihiin fi irtifaaci maqaami maqaamkoodi kor ahaashadiis alaasa kula dhexeeya alahay dhulka iyo ceebka camal waayo manaa ay kala yihiin maqaam ah, bihim ilaaha yadfac llahu nawrewa albalaaya balaayada can lwaraa ah, makhluuqa ika sababtoodi ah, ah ilahay belada isku rewa ilaahay olidin an soo sheegnan iyo wixii soo xusi doono barakadoodi yani balaayadan oon ku dhex jirno oona haasato ilaahay anaga reebo kurbadan haasata ala fadligooda ala naga beeriyo dal iyo duul ilaah noo dagaalkan oon haata degtiis ilaah damiyo ilaahu fara degdeg ilaah noo keeno insha allah waxaan kukaahno alaanao koriyo umada ilah cariiri kabixi umada cariiri kabi arzaaqka uwaase umada umada naxariistaa nagu soo gaaro naxariistaa nagu soo kulo aan haani kuwa dambaaweyn laakin adiga yani naxariistaadi nagu soo gaaray ya rabbi adi adiga ahal itid nno mucaamalo wii adiga ahal utid no mucaamalo wain unug ahal unahay ano mucaamaloonina rabi allah okna dadbada dambi badan ka dhacayanahay dambigaa inoo dhaaf ya rabbi oo dadkaan oliyadaan oonsa xusni aan ku tog arrintan oo soomaaliya ilaah kheera ku dhamnayd sulax oo degdeg ilaah keen sulax degdeg ya allah ilaah waa ku ya allah sala allahu ala salam subxaan allah alxamdu lilah walaa ilah allah akbar